bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna sheikh صالح بn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahum jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى smayn cayna can cmr dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh وآlih wslm alraximuun yarxamhm الرaxman yarxamu man fi rad yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul mtun khasة usul xadiiث المصطفى wrasul mجtmع slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعin yfuz bsacاaت الcجل الأجل fahada huwa الmجlis التاسع situun majalis إqrاءi وشharxi kitabi macaalim الsنة النbوية fي leylaة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 labada ayadaa hal eray ama hal eh, kelima ayaa lagu jamciyaa waxaa la yidhahdaa almanaasik manaasik ayaa la yihahda marka mansagka wuxuu jamciyaa oo soo hoosgala soo hoosgala muxuu ahaa eh, xajka iyo cumrada marka haddii aad tirahda alxaj walcumra ama aad tirahda almanaasik hal shay unbaad ka hadashay weeyaan alfasl walu fasalka koobaad oo manaasigta ama xajkii cumrada hoos imaadi acmaalu lxaji xajka acmaashiisa iyo wa axkaamihi xajka axkaamtiisa ayuu muxuu ahaa fasalkan u fasal yahay weeyaan baabka koobaad baabu fardi lxaji xajka farad yeelitaankiisa iyo wa tacliimihi dadka baritaan la baro camaliyan si qabasho ah iyo la falgal in loo baro ayuu baabkan u baabyo weeyaan xadiid kun sagaal boqoliyo koobaad can abi hurayrata radia allahu tacala an ardaa cabdiraxmaan sakhri dowsi qaala wuxu yhi abu hurayra khatabanaa rasuullah nabiga ayaa noo khudbayey sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas wardadow qad farada allahu calaykum alla wuxuu idinku farad yeelay alxaja xaja ayuu idinku farad yeelay faxujuu xajiya weeyaan saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam khudba isagoo u taagan faqaala rajul nin baa wuxuu mustamiciinto dhegeysanaya saxaabada ka mid ah akulla caamin nabi allowma sanad walba sanad kasta miya xajka uu farad nagu yahay yaa rasuula rasuulka allow fasakata nabigu iska aamusay sala allahu calayhi waaalih wasalam xataa qaalaha ilaa ninka uu ka yidhaahdo alaaan saddex jeer oo mar kasta wuxuu leeyahay akulla caamin akulla caamin ubuu la taagan ya rasuul lahi saas ayuu la taagan sal allahu alay slam nabiga ayuu wuxuu leeyahy yahay faqaala rasu rasulka wuxuu yihi sal slm low qulta haddii aan dhihi lahaa nacam haa haddii aan dhihi lahaa lawajabat waajib ay noqon lahaydoo arrinta ayadaa waa ay dhici lahayd oo sanad kasta ilaa xajsaan ayaa laydinka rabi lahaa walama istatactum maadan awoodeen oo dad marka waxaad noqon lahaydeen faradkii rabbi uu ku farad yeela subxaana watacaala isaga tagay ayaad noqon lahaydeen uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi daruunii war idaaya oo ii dhaafa iska dhaafay ii daaya fainamaa in kale ma ahane halaka waxaa halligay man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey bikarati su'aalihim su-aal badnidooda iyo weydiin badnidooda iyo wakhtilaafihim khilaafka ay khilaafayeen calaa ambiyaaihim nabiyaalkooda ayaa halligay weeyaan fa idaa amartakum haddii aan idin faro bishayin wax faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma staactum waxaad awoodaan aidaa nahaytukum haddii aan idinka reebo can shayin shayna fadacuuhu shayga isaga iska dhaaf ayuu nabigeena cadayna sala allahu waa rukniga shanaad ee arkaanta islaamka rabbina wuxuu leehy subxaana wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin xajka marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka rabaa uu ku farad in loo qasdo beytkiisa dadki waxaa weeyaan awood u lah qofkii isagoo awoodla diidana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weye waa ka deeqtooma saas ayuu nabigeenayuu rabbigeen cadayna jala jalaaluhu wa caduma sulaanuhu marka xajkaas isaga ah oo rabbi uu faran yeelay subxaana wa tacaala waad garanaysaan inuu rabbiga subxaana wa tacaala markuu faray nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay beytka alla ka hormariyaan waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu caliim rabbiyow adiga ayaa maqlid badan adiga ayaa waxaa weya cilmi badan rabbiyow naga aqbal iyagoo camal wanaagsan samaynan ay waxay leeyihiin rabbiyow naga aqbal kadibna waxaa la yidhi rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala dadka waxaad u naadisaa ood u dhawaaqdaa xajka inay yimaadaan kadibna iyagoo laweynan iyo ayagoo waxaa weeyaan gaadiid saaran weliba boglaalan oo meel fog ka yimid ayay ku imaani doonaan markaasa waxaa weeyaan saas ayaa xajkii ummadihii hore xataa ay u xajin jireen la farad yeelay waxa weeyaan marka xajkaas in la guta wanaag aad u badan baa ku jira fadaaisha ku jirta lama koobi kara nabigeenana sala allahu calayhi waali waslm sidai noo imaan doonta wuxuu leeyahy qofka xajiyo oo xaj weliba ilaahay loogu baarinimi faray muxuu ahaa la imaado abaalkiisa wuxuu noqonayaa inuu janno helo waalxaju lmabruuru leysa lahu jazaaun ila aljanna janno ayaa lagu helaa sidoo kale xadiid kale nabigeen wuxuu cadayna sal alla ly slm qofkii xajiyo wuxuu soo laabtaa isaga oo maalintuu dhalanayey la mid ah hooyadii muxuu ahaa dhalaysa la ah, oo dembigiisaa loogu soo tirtiray ayuu soo noqdaa xajka faadaishis lama koobi kara liyashhaduu manaafica lahum yacni manaafic aan la koobi karin ayuu rabbigeen ku sheegay subxaana wa tacaala oona laga helaa marka xajkaas in muxuu aha loo qasdo qofkii awood leh waa loo baahanya weyaan hal mar ayuuna ku waajibaya su-aasha isweydiis kale marka waxay tahay cumradii sida noo imaan doonto insha allahu tacaala cumradii ayada maxajka ay la too tahay sida raajixa insha allahu cumradan ayadana hal mar ayay qofku sida ayaa waxaa weya sida khilaafka ah, aimada isku khilaafeen noo imaan doonta sida raajix waxay noqon doontaa in cumradan ay iyana hal mar waajib tahay weyaan qaar sunno inay tahay qabana eh, waa la helaya waa jiraan laakiin sida raajixa waa inay eh, waajib tahay ama farad tahay xadiid kun sagaal boqol iyo labaad can jaabir bn cabdillahi waxaal radi allahu tacala anhuma qala wuxu uhi jaabir ra'aytu nabiya nabigeena ayaan arkay sala allahu calayhi waali yarmi isagoo dhagaxa jamarat alcaqaba tuurani calaa raaxilatihi hashiisa iyo gaadiidkiisa saaran nabigeen uu toorana ayaan arkay yowma anaxri maalintii gowraca oo tobanaadkii jamaraadkii isagoo waliba muxuua tuurani oo hashiisa saaran ayaan arkay ayuu leeyahay jaabir bn cabdillahi radi allahu ta arda waaya wayaquulu kadib nabigu wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam litakhuduu laamta soalaam lamre litakhuduu ay khuduu qaata oo iga qaata manaasikakum mansakiina iyo camalkiina xajka gudanaysaan iga qaata ayuu nabiga l sal allahu calayh wali wslam fa innii aniga laa adrii ma ogi lacallii waxaa laga yaabaa oo dhici karta laa axuju inaan xajinin bacda xajatii xajkaygan gadaasheed haadihi ee tanna inaan weligay dambe xajinin ayaa laga yaabaa ee xajka habkaan u gudana iga qaata ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam imaam muslim ee xadiis soo saaray nabigeena arinta ayadhayd way dhacdayo markuu soo noqday mudiyar kadib waa tii u geeriyooday sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa biabii huwa wa ummii sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaqankiis waxay ahayd in cibaado kasta uu intuu sameeyo kadibna uu yidhaahdo waxaa weeyaan saan yeela salluu kamaa ra'aytumuunii usalli intuu nabigeena tukada calayhi slat slam weli mimbar uu fura oo rukuucdii iyo qiradii iyo ictidaalkii isagoo mimbar saaran uu muxuu ahaa tukada kadibna aad soo dego ood sujuuda ayaa kadibna waxaa weeyaan waxaan saa u yeelay inaad iga qaadataan inaad muxuu ahaa litakhuduu litatamuu bi nacam inaad igu dayataan oo waxaa weeyaan dadka idinka dambeeyana aad bartaan sidoo kale xajku aad aragtaan litakhuduu canii manaasikakum sidaa weeyaan waayahay marka sideedaba wixii cibaadoo la samayna waa in maxamed laga daydo calayhi salaatu wasalaam xadiid kun boqol iyo saddexaad can ibn cabaas radi allahu tacala anuma qal xr bdulahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala man araaja alxaja qofka xajka doona falyatacajal ha u marba haddii niyada xaj aad ku hayso sanadka dambe iyo kan ka dambeeya iyo marka intaa isdulfuushi iyo intaasoo dhaqaalen hadhihin udegdeg ayuu nabigeena cadayna sal l slm abu daawud ibn maaja daarimi wazaad ibnu maaja wuxuu ku fa inahu maxaa qad yamradu inuu jirado ayaa dhici karto almariidu qofka jirado wa tadilu ay lunta baadi ay kaalunto gaadiidki aad meesha ku aadi lahayd ama xoolihiiba xitaa ay kaa lumaan wa tacridu alxaajatu dan aadan ka fursan karinna ay kugu soo kororto ayaa laga yaabaa ay kuu soo bambaxdo sidaa darteed inta hadda maanta aad awood leedahay marba haddii aad heli karto tigetkii iyo viisihii iyo diyaaradii muxuu ahaa iyo muxuu aha waxyaabihii loo baahnaa istiaacadii waa inaad xajiyo qofka weyaan xadiidkan waa xadiid xasana xadid kun sagaal boqol iyo an ibn cumar waxaa radi allahu tacala anhuma qalu wuxu abdullahi bn cumar laysa ma min axadin qof ilaa hadduu jiro wa calayhi dushiisa ayay ahaatay xajatun xaj wa cumratun cumra waajibataani labadaba waajib ah laa budda minhuma aanan laga maarmaynin faman zaada bada dalika intaa kadib qofkii wa ku kordhista oo xaj labaad iyo cumro labaad iyo kasii badan la imaada khayrun waa khayr wataawucun waa suna falasho huwa khayru ka waa khayr wataawucun waana suna falasho ayuu cadaynaa waayl cbdilahi bn cumar radia allahu tacaala canhu waardaa xadiidkan marka amaba aarkaas cabdulahi bn cumar radia allahu tacala anhu ardaa waxaa arinta ayada ku tagay imaamuna alimaam shaafici caleyh raxmat ullah iyo imaam axmed labada waxay ku tageen inay cumradii waajib tahay weyaan alimaam abu xaniifa o imaam maalik ayna waxay leeyihiin waa mustaxab laakiin adilada aad iyo aad waxay u garab taagan yihiin in cumrada ay tahay iyadna waajib weyaan imaam dahab wuxuu leeyay calaa sharطihima ay shart bukhari wamuslim ibn khusayma fii saxiix ayuu kusoo saaray muxuu aha xaakim ama cafwan iyo xaakim fii mustadraki ayuu kusoo saaray marka in cumrada marka ayadna xajka la haleeshiyey ayaa muuqata weyaan qowl اllahi caza wajal ayaana mxuu ah sii xoojini oo ah waatimu اlxaja wاlcumrata lilah sidaa weyaan xadid kun sagaal boqol iyo shanaad n cabaas radi alahu taala anuma qal bdillah bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slem ayumaa sabiyin canug la arka oo xaja xajiyey canug yaroon qaangaarin uma kadibna adraka qaangaaray oo haleelay buluuqii facalayhi dushiisa ayay ahaatay an yaxuja inuu xajiyo xijatan uhra xaj kale inuu xajiye ayaa laga raaba weyaan canug yar ayaa xajiyey dhabarka ama lagu sida ama gacantaa lahaaye muusan qaangaarin xaj labaad ayaa laga rabaa weyaan wa oo xaja xajiyey uma haajara haajiray fa calayhi dushiisa ayay ahaatay xijatun ukhra xaj kale yani qof aanan xajka axkaamtiisa aqoonin amaba berigii hore muxuu ahaa aanan ash ahayn oo xajiyey kadibna muhaajir noqday xaj labaad ayaa laga rabaa weeyaan waayo ma cabdin addoon la arkoo xaja xajiyey uma cutiqa la xureeyey fa calayhi an yaxuja inuu xajiya dushiisa ahaatay xijatan ukhra xaj kale almukhtaara adiya almaqdisi fi axadiid mukhtaara ayuu kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix ayuu leey weyaan labadan garanay oo kan qaangaarka ah markuu qaangaaraa oo horaanna xajiyey isagoo canug yar ah waa la gartay sidoo kale waxaan garanay qofka addoonka ah oo xuroobay garanay laakiin midkan reer baadiyaha ku ahaa haaliban rabbigan wuxuu ley subxana wa tacaala alcaraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi marka qofka hadduu intuu baadiye meel ka orda khaasatan xilligii nabigeena calayhi salat slam diinta aqoonteeda waxaa lahaa raggii muhaajiriinta ah iyo ragga ansaarta ah iyo ragga nabigeena calayhi salaat salaam ku hareeraysnaa ayaa muxuu ahaa diinta yaqaanay lakiin ninkan reer baadiyaha waxaa laga yaabaa xataa sidii gaalada ay u xajin jirtay baadiyahaas wuu joogay tawxiidku mu isaga dhawaaqay nabi maxamed ma arkin sala allahu alay slam ma imaadin ama hal mar ayuu muxuu ahaa salaamay jaahiliyada ay u ajin jireen inuu ajiyaa dhii karta so sida ma marka sidaa darteed ayaa laga yaaba wallahu aclam malxadka uu nabigeena laaxida calayhi salatu slam inuu halkaas yahay ayaa suuragal walcilmu cinda allahi caza wajal baabu fadli xaj cumra xajka iyo fadliga xajka iyo cumrada fadliga ay leyihin ayuu baabkan u baabiyey xadii kun sagaal boqol iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu yhi abu hurayra raawiyat alislaam qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man xaja qofka xajiya hada lbeyta beytkan usoo xajiyo oo falam yarfud rafad aanan la imaanin rafadka hoos ka eega rafadka waxaa weeyaan ismun lilfuxshi min alqowl waa magac iyo erebixin loo erebixiyey qowl kasta oo qaab daran amaba qaar waxaay ku fasireen aljimaac waa galmada aa lagu fasiray xitaa waxyaaba muqadimaadka jimaaca iyo hordhaciisa oo baashaalka ay ku magacaabaan iyo wix la midka ah laftirkeeda xajka in laga dhowro ayaa aad iyo aad muhiim u ah xaalad khatar ayaa la geli waad garanaysaan qofkii baabkaas ku dhaca isagoo xajka ku jira oo taxalul awal taxalul mxuu ahaa alkaamil aanan taxalulka la imaan oon jamrat alcaqaba tuur gawric la imow timi xiiro dawaaful ifaadihi la imow inta aanan gelin on baabka halkaa gaarin halkaa ku dhaca dhowr ganaaxa lasdul saari waad garanaysaan ganaaxa koobaad waa in horta xajkaas uu sii wato xajkaas waa inuu sii wato tan labaadna waa inuu hal ama neef geela gowraca waa ganaax labaad tan saddexaadna wax xaj la yihah u ansaxayn lama arkay xajka sanadka dambe inu haddana soo xajiyo saddex ganaaxoo muxuu aha khatara ayaa laisu daba dhigay marka baabkaas in loo dhawaado ma aano duurkaas iyo duurka ha joogeen ummadda iyo isu dhowaan ayaamaa xajka khalas halis weeyaan waayahay marka falam yarfud aanan rafad iyo jimaac galma iyo galmada waxyaabaha ka horeey iyo hadal xun iyo aanan la imaanin aw lam yafsuq daaca kabax la imaan oon faasiqnimo aan la imaanin rajaca wuu noqdaa kamaa waladathu siday u dhasho kale ummuhu hooyadii hooyadii sida ay ku dhashay isagoo ah ayuu noqday ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xajka runtii oo wax aada loola yaaba xajka qiimaha uu leeyahay iyo meesha uu jooga iyo mansiladiisa iyo yacni xaqiiqatan waxaa u dareemi kara qofkii horaanna u bartay gadaal dambana xajka laftarkiisii tagay waxaadna garan kartaan markuu nabigeena le sal la alay slam dumarkii weydii waxay ku yidhahdeen nabi allow dumarka miyaa jihaad laga doonaya markaasaa nabigen wuxuu yidhi sal slm ha uu yidhi jihaad waa laga doonayaa laakin jihaadun laa qitaala fiih waa jihaad aanan dagaal lahayn alaa wahuwa alxaju walcumra waa xajkii cumradii marka ficlan qofka markuu halkaa tago xaaladda la jooga carasaat alqiyaam inuu soo xasuusta inuu ogaada ummaddii ilaahay uu khalqi subxana wa tacaala khalqiga inay sawaasiya yihiin kii cadda kii guduudna kii muxuu ahaa madooba kii dheera kii gaabna kii boqoraha kii muxuu ah madax loo ahaa ummaddii oo dhan oo wada siman oo allah subxana wa tacala hortiisa yacni carafo wada taagan markaad aragto yacni carasaat alqiyaama iyo wax badan soo geli wuxuuna ogaanayaa qudrada allah subxaana wa tacaala waxyaabaha xajka cajiibka oo ka dhaca waxaa ka mid a ah la kala kacbada ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku tukana marar qaar waxaa laga yaabaa inay gaaraan dhowr milyan oo qof dhowr milyan oo qof inay gaaraan ayaa laga yaabaa dhowrkaa milyan oo qof imaamka istaw markuu yidhaahdo safqa loocan ma arkaysid dhammaantood hal mar ayaa kacbadii saa laiskugu wareejini waa bikelima waaxida hal kelima weeyaan nin baa beri waxaa la weydiiyey sida ay noo naqliyeen ragga akhyaar ah waxaa la yidhi boqol qof oonan isku meel eh, muxua ah, boqol qof eh, inaad saf la geliyo intay kugu qaadan intaa haye kun qofna intaa shan kunoo qofna intaa in laleyn la geliyo oo sida askartii iyo mxuu marka la istaaga taabuurka iyo safafka iskuulka in wixii la safo toban kunoo qofna intaasuu sheegay boqol kunoo qofna intaasuu sheegay boqolkaa kunoo qof hadii ay isku luqa ahayn oo mid mid luuqadiis fahma ayna jirin meeqay kuga qaadan lahayd <laughs> waxbuu sheegay meli haddii ayinka horna la yidhi weligeed hataa muxuuaha adduunka oo dhan la taagna suuragal mau dhahay in la sifo oo muxuu ahaa annagana wuxuu yidhi istawu wactadiluu intaas ayada ay muxuuaha intaas somaliyano qof ay hal mar ay kacbada ilahi subxana wataala soo wada qaabilayaan cid cid ka horraysa an ay jirin oo garangarta sidaas sidaasoo kale ay u hareeraysmayaan marka xajka runtii mucjizaad aad u badan oo xataa maanta taagan oo camaliya ayaad ku arkaysa diintan islaamka guud ahaanteedaba allahu akbar waayahay xadiid kun sagaal boqol iyo todobaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana rasul rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi alcumratu cumrada ila alcumrati cumrada laga gaaro kafaaratun dembi dhaaf ay u tahay limaa baynahuma inta udhexayso cumro ayaad cumrayso tii kale intaan la gaarin inta udhexayso taa ayaad tirtiraysa weeyaan walxaju xajka almabruuru ee baarinimada lagu sameeyey oon dembi lala imaanin oo sidii liiso faray in loo xajiye loo xajiyey laysa lahu jazaan abaal uma sugna iyo abaalmar ma lahan ila aljanna jannada allah subxana wa tacala mooyaane yani xajii cumraad aaday xajaad xajisay abaalkaada haddii aad sidii la rabay u xajiso waa janno ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi waslem nasal allah aljanna wanacuudu bihi min annaar xadid kun sagaal boqol iyo sideedaad can taala ardaha qaalat waxay tir caaisha ina rasuula rasulka ala sal sl qal rasuulkan wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto akara ka badnaan badan min an yuctiqa inuu xureeyo allahu alla weyne fiihi yowmkaa gudihiisa cabdan adoon min annaarna uu ka xureeyo min yowmi carafata maalinta carafa wuu soo dhowaadaa uma yubaahi bihim wuxuu ugu faantamaa almalaaikata malaaigta fayaquulu wuxuu dhihi maa araada haulaa kuwan maxay doonayaan waxay doonayaan waa taqaanaa waa janno riwaayaad kale waxay caddaynayaan waxaan markhaatigeliya inan dembigooda dhan halkaan ku baabi'iyey oon dhaafay ayuu rabbigan le subxaana wa tacaala marka maalinta ayada marka oo yowma carafaat waa maalin cajiiba ah. maalin cajiiba ah weeyaan xadiثku sagaل bqol iyo sagaalaad an بn cabas radi الlahu taعala anهuma qal u cbdلlah بn cabaas qala rasul ui rasulka sl slm taabicuu iska dabageeya oo mxuu aha isku xiriiriya bayna alxaji xajki walcumrati cumrada maxaa yeelay fa inahumaa labadooda yanfiyaani lfaqra faqriga ayay mxuu ahaa tirtiraan iwa dunuuba dunuubta kamaa yanfi siduu u tirtira mxuu ahaa u afuufa alkiiru buufanaha qolyaha biraha tuma ay wax ku buufiyaan oy birta mxuu ahaa dabkeeda ku shidaan khabatha alxadiidi birta waxaa bufkeeda ama birta qashinka saaran iyo birta waxyaabahan aanan birta rasmiga ahayn ayuu mxuu ahaa fiintiyaa weyaan kiirkaas iyo bufanahaas sidoo kale xajkii cumradana dembigii iyo dunuubtii iyo faqrigii iyo dunuubtii ayay saa u tirtiraan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah oo xadiidkan ku sugan qofka ibni aadanka ah, adduunkan markuu joogo hal shay u ka baqa inta badan haaliban shayga asaga muxuu yahay wuxuu ka baqaa in ama laba shay u ka baqa markuu adduunkan joogo tan koobaad in faqri iyo caala iyo gacan kudhac iyo ilmahay gacmaha inay u galaan iyo in culays uu soo fuula aad buu ugu baqa qofka faqriga aad buu ugu baqaa lidalika nabigeena sala allahu alay waslm dacooyinkiisa waxaa ka inuu ilaahay ka magangeli jiro faqriga sala allahu calayhi waaalih wasalam tan labaadna wuxuu qofka ka baqaa adduunkan waa zallaat iyo simbirraxada ma yara qofka meelo badan buu geli dembiyadaas iyo mxu simbirraxooyinkaas iyo waxyaabahaas dembi aad la imaado in loo ciqaabo oo qabriga lagu ciqaabo oo carasaadka qiyaama lagu ciqaabo oo naara jahanama ciyaadan bilahi lagu rido oo siraadkii aad muxuu la simbirraxda ayuu ka baqaya shaki ma lahan dembigu qofkuu la imaana ama ishaa kula yimaado ama carabka kula yimaado ama xubnaha kale haakada marka labadiba nabigan wuxuu cadayna sala allahu calayh waali fi hada alxadiid in cumrada iyo ay tirtirayaan fa inahumaa yanfiyaani alfaqra wadunuub dunuubta iyo faqrigaba cumro iyo xaj ayaa muxuuha tirtira ayuu nabigaan cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam marka qofka eh, maqdira iyo qudrala inuu mxuu ahaa xajka iyo cumrada iska dabageeyo ayaa aad wanaag badan nisa ayaa soo sar xadidka xadiis saxiixa weeyaan xadid kun boqol iyo tobanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda hurayra qaala rasul rasulka ale wuxuu yihi sal slm wafdullaahi caza wajal wafdiga alle alaaatun wafdiga alla u soo oo imaaday waa saddex ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waali wasalam kan mujaahidka oo duulaanka ah, oo jidka alloo xaqa ahaa midkan baatilka oo lagu halaaga ma ahne waxa weyaan eh, ulmiga ummad lagu haya maahane jihaadka xaqa qof ku dula kan labaad wlxaaju qofka xaajiga ah. kan saddexaadna wlmuctamiru qofka cumraysana saddexdaba nabigeenu wuxuu cadayna sala allahu caley waslem dad wafdi oo alla u yimid subxaana watacaala inay yihiin adig haddii wafdi uu kuu yimaado waad karaamayni walilaahi almalu aclaa ya walilaahi almalu aclaa qofku waxaa ugu filan ammaan xaajiga ah in uu wafdiga allah subxaanahu watacaala yahay weyaan abunasaa soo saaray xadiidkan waa xadiid saxiixa waxaad eegtaa uu imaamku laba kun iyo sideedii soddona xadiidka eeg ayuu ku leeyahay baab almawaaqiit boosaska iyo waqtiyada xajka la xirta ayuu baabkan u baab yahay weeyaan khulaasat alqowl mawaaqiidda xajka iyo xilliyada xajka la xirto horaanan muxuu ahaa kolleyba lagaga hadlay in badan waxaa weeyaan mawaaqiidda laba u qeybsamaan almawaaqiit الzamaniya wاlmawaaqiit almakaniya mawaaqiidda iyo xiliyada waa waqti waqti caadi ah xiliyo la xirto xajka iyo goobo laga xirto waa xiliya iyo gooba mawaaqiidda labadaas u qeybsamaan almawaaqiit almakaniya waa goobaha laga xirto xajka iyo almawaaqiit الzamaniya ee xiliyada la xirto xiliyada la xirto waxaa weyan waa saddex bilood waa shawaal iyo dilqicda iyo dilxija aw cashru min dilxija tobanka dilxija intaa weeyaan waa bisha soonfur iyo bisha siditaan iyo bisha arafa tobankeeda intaas weeyaan xaj marka maalintaa kadib la xihan karo yowma taasic oo habeenkadana muxuu cashiru noqon doono oo yowma carafa amaba habeenka ay soo gelaysa muxuu ahaa xajku habeenka tobanaadka ay soo garayso qofka hadduu carafo tago ood ka xirto xataa waa ka ansaxaysaa marka tobankaas maalinta koo iyo tobanaad aan ma jiro ramadaan soddonkiisa ayaan xiranana ma jiro marka labaatan cafwan tobankaas dilxija iyo lixdankan labadan bilood toddobaatankaas maalmood gudahooda ayaa loo baahan yahay qofka inuu xaj xirto intaa unbaa xajku xirmaya marka waa saddex waa shawaal waa dilqicda waa cashru min dilxija waa almawaaqiit azamaniya waa xiliyada la xirto meelaha laga xirto waa afar mid shanaadna ku darsado afarta waxaa weeyaan waa dilxulayfa oo reer madiine ay ka xirtaan yalamlam oo rayaman ay ka xirtaan meesha la yihahdo qarna almanaasil oo reer najdi iyo dhankan waxaa weeyaan khaliijka qolyahan ka imaado kuweyt iyo imaaraadka iyo baxrayn iyo xataa caasimada sacuudiga riyaad iyo dhankaas dadka ka imaada ay ka xirtaan tanafarada aljuxfa oo waxaa weeyaan ay ka xirtaan reer shaam urdun suuriya filistiin wadamadaas ay ka xirtaan afartaa waxaa marka haneeyo afartaa waxaa shaneeyo daat cirq oo ay ka xirtaan ree ciraaq reer ciraaq sayid cumarna uu ah, muxuu ahaa astaameeyey nabigeenana sal allahu alay wslm xadiid saxiix ah oo fii riwaayatin oqra xasana kaga sugan sala allahu alayhi waali slm cinda tirmidi waayrihi marka sidaa weyaan mawaaqiidda la sheega inta ay uqeybsamtaa baabu lmawaaqiiti waqtiyada iyo zabanada iyo meelaha laga xirta xajka iyo cumrada ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid kun sagaal boqol iyo toban iyo labaad can bn cabaas ale radi allahu taala anhuma qal wxu abdulahi bn cabaas waqata wuu waqtiyeeyey rasuulu lah mxuu ahaa wuu asteeyey waqata wuu asteeyey rasul rasulk al sl slm liahli lmadiinati reer madiina dalxulayfati meesha la yihah dalxulayfa abaar calina waa la dhahaa magaalada madiina hadda gudaheeda ay ku jirtaaba magaalada madiina gudaheeda ayay ku jirtaa xaafad weyn ayaaba xaggasi jirta weyaan beriga ayadeed lakin waxa wey magaalada aad bay ugu fogeyd waliahli shaam reer shaamna oo qolyihii urdun iyo filistiin iyo suuriya iyo lubnaan iyo alisku yihahdo mxuah shaam walihli shaami aljuxfa meesha juxfa la yihahda ayuu nabigeena alayh slat slam u asteeyey u calaamadeeyey waliahli najdin reer najdina qarna almanaasil meesha qarna manaasil la yihahdo maanta waxaa loo yaqaana asay alkabiir ayaa loo yaqaana marka daaif lala siman yahay taqriiban ay dhanka waxay ka xigtaa iyobedxeed marka loo socdo dhanka daaif labada jid jidka buurta fulama jidka badaxda mara mari oo toos u aaday riyaad waayahay waliahli yaman reer yamanna yalamlam meesha yalamlam la yidhaahdo ayaa waxaa weyaan uu nabigeena u asteeyey u calaamadeeyey fa iyaga lahunna dadkaas loo sheegay reer madiina iyo reer sham iyo reer yaman iyo reer najdi reer najdi waa qolyaha riyaad iyo najdi dhankaasaa la yihahda riyaad iyo dhankaasaa najdi la yihahda maantaba iyo najdi ayaa loo yaqaanaa marka nabigeena wuxuu yidhi cala sl slam fahunna iyaga lahunna iyaga ayaa iskala qolyihii loo magacaabay iyo waliman duul iyo xujaaj iyo muctamiriin ataa yimaada calayhina ayaga dushooda oo min hayri ahlihina dadka halkaa deganaan ahayn oo kor mxuu ah xagga ka jira weeyaan oo ayaga soo mara liman araada liman qof kaana u ahaaday yuriidu doonaa alxaja xaj walcumrata cumra qofkii soo mara halkaas oo xaj cumro dooni isna halkaasu ka xirna weyaan oon mxuua dadkii aan sheegin aanan ahayn faman kaana qofkii ahada duunahunna mawaaqiiddaas iyo meelaha la asteeyey oo la calaamadeeyey cid ka sokaysa qofkii ahaado famuhilahu famuhi maxaa idin qoran fa maxaa idin qoran famuhalluhu soo ma famahiluhuna waxaa weyaan saasaa waliba shaa'ic ah, aad iyo aad famahiluhu meesha uu ka xirani min ahlihi meesha uu degan yahay tusaale ahaan qarnalmanaazil ayuu qofkii ayaa miiqaat u ah laakiin waaba ka hooseeya oo daaif waa lasoo dhaafi taqriiban meeshii eh, muxasar iyo meel u dhow magaalada maka oon ka fogeyn ayuu qofka degan yahay oo deegaankiisii ah magaaladiisii ah ka xiranaya asaga lama dhahayo qarna manaasil iyo halkaas aada lama dhahayo weyaan famahiluhu makaanu xirashadiisa iyo dhawaaqu ka dhawaaqi uu labeyk uu ka dhihi min ahlihi meeshuu asaga reerkiisu deganaa weeyaan wakadalika sidaasoo kale xataa ahlu makata ahlu maka yuhiluuna waxay ka xirtaan minhaa maka ay ka xirtaan ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam buhari muslim ayaa soo saaray laakiin ahlu maka xajka waa sidaa laakiin cumro markay noqoto waa inay xaramka ka baxaanoo meesha ugu dhow oo xilliga ah oo xaram ka baxsan ay tagaan meesha ugu dhow magaalada maka oo ugu dhow eh, meel xalaal ah amaba xaram ka baxsan waa meesha loo yaqaana tanciim amaba hadda beryahan dambe loo yaqaano masjid caaisha waa bartamaha magaalada markay ku taala waana dhanka waqooyiga oo dhanka madiina marka laga soo baxay ku taalla laakiin dhankan hadda tusaale ahaan markii la aado dhanka mina iyo musdelifa iyo carafaad xaggeed la aado ilaa musdelife ay ka dhammaato waa xaram gudihiis mina iyo musdelifa xaramkay ku jiraan marka dhankan jiddo la aadana oo galbeedka la aadana ilaa labaatan dhowr kilomitr ayaa la soconaya oo meeshii xudaybiya ay ka dhacday dhankaa weyaan markii dhankan la aado oo muxuu ahaa koonfur la aadana meesha badxaa quraysh la yidhaahdo taqriiban magaalada maka adiga ka bixitaankeeda weyaan ka bixitaanka magaalada weyaan taqriban buuraha ay soo gaarayaan marka dhanka ay u dheerto waa dhankan jidda iyo dhankan waxaa weeyaan eh, manaasigta lagu guta oo musdalife iyo eh, muxuusha la yidhaahdo eh, mina iyo dhanka weyaan iyo carafaad nacam ku celi sheemus ree nairobi ah. ha meeshii uu soo mara annaga hadda beryahan waxaa la maraa maogtahay diyaaradaha marka la raaca ayagaa dhawaaqaya waxay leeyihiin miiqaadkii waxaa ka dhiman toban daqiiqa kadibna waa diyaar garoob waad xihanaysaa meeshii kugu aadan marka kaaga aadan baad maraysaa aad ka xihanaysaa sidaa weyaan haddii aad nairobi ka xiratana ood ka baqdo inaad hurada ama cid kuu sheegta ada weydana ood labayk allahum adoo masjidka abubakar dhex taagan intaad rakaada xirata labayk allahum xajin dhahdana wax dhibaato ay leeda ma lahan wallahu aclam waaya xadiidka wa fii riwaayati limuslim wa qaala wuxuu yidhi hunna mawaaqiiddaas aan sheegin in boosaskaa la asteeyey hunna iyaga lahum iyaga ayaa iskale weeyaan iyo waliman ataa calayhina sidii xadiidkii hore noo soo aanu soo marnay weyaan xadid kun sagaal boqol toban iyo saddexaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala bdullahi bn cumar lamaa goortii futixa la furtay haadaani labadan almisraani ee magaalo waa kuufa iyo basra waxaa la yaabla kuufa iyo basra saxaaba waxaa dhisay muxuu ahaa dadkii nabigeena cala sl kadib ayaa la dhisay furitaan marka maxaa loola jeeda yani meesha ay ku yeelaan marka la furti wa meesha ay hadda ku yeelaan marka la furti wa laakiin magaalo dhin sii jira kuufa iyo basra ma ahayn ah, ciraaqay ku yeelaan dabcan naxwiyiintan waa taqaanao labada madhaba ugu mashhuursan waa alkuufiyuuna walbasriyuun marka labada magaalo ayaa loo nisbeeyey oo xagga naxwada saldhigeeda iyo meesha ay kasoo muxuu ah onkantay amaba aada looga faafiyey culimada ayaa u kala badnaa labada magaalo raximahum llah raxmata marka labada magaalo markii la furtay atow cumara sayd cumar ay yimaadeen sal l slm marka la furtay dhulka asagaha fa qaala waxay yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiyow ina rasuula rasulka sl slm xadda wuxuu u jideeyey liahli najdin reer najdi qarnan qarnalmanaazil ayuu ujeeday nabigeena sal slm inay ka soo xirtaan wa huwa qarnalmanaasilna jawrun leexad ayuu nagu yahay ilaabatiin ayuu nugu yahay can ariiqina jidkanaga jidkii aan haynay inaan qarni ka soo xirin waxaa laga yaabaa in halkaas ilaa naakuroon dhanka loo laabto tusaale oo meel laabatiin ayuu nagu yahay kacbadii dhankaan naga jirtaa waaya wa ina anagana in aradna haddii aan doono qarnan shaqa calayna arrinkaas aga wuuna oo dhib ay nagu taha qaala nabigeena qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cafwan ninka la yidhaahdo sayid cumar xadii akar aharka sayid cumar ayaa iskale aan ku noqda can ibn cumar waxaa laga taala anuma qala abdullahi bin cumar lamaa goortii futixa la furay haadan almisaan labadan magaala markii la furay ataw cumra bay u yimaadeen radia allahu taala arda fa qala waxay yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiw ina rasuula rasuulka ala sal sl maxadda wuxuu u jideeyey amaba uu muxuu u qoondeeyey qarnan qarnalmanaasil wa huwa isagana jawrun laabatiin ayuu nagu can ariiqina jidkanaga waa laga laamaya oo meel yani lugooyin ugu noqona weyaan waina anagana in aradna haddii aan doonna qarnan qanmanazil haddii aan inaan tagno oon kasoo xiran aan damacno shaqa calayna arrinka wuuna dhibaa weyaan qaala wuxuu yidhi sayd cumar fanduruu eega xadwahaa meesha ku quman qumaatigeeda eega ayada mxuua ku aadan oo min ariiqihim jidkiina meesha la siman faxadda lahum kadibna markaasuu u jideeyey daata cirqin meesha liga xadiidka weyaan waayahay marka daata cirqigaas sayid cumar waxaa laga yaabaa in uusan nabigeena sala allahu calayhi waali inuu meeshaa jiray uusan ogeyn oo laakiin ariiqa lagu yaqaana mulham ummaddan hadduu ku jiri lahaa sayid cumar ahaan laha sooma yani muwaafaqaadkiisii ay ka tahay laga yaaba wallahu aclam muwaafaqaadkiisi inay ka tahay laga yaaba wallaahu aclam xadiidku sagaal boqol toban iyo afraad can ibni cabaas waxaa radi allahu taala anuma qala cbdullahi bn cabaas laa qofka xaj ma xirta ilaa fii ashhuri اlxaji bilaa xajka mayna xili kara qofka xaj ma xirto wa ina min sunati اlxaji xajka sunadiisa waxaa ka a iyo ariiqadiisa an tuxrima waa inaad mxuu xirato bilxaji xajka fii ashhuri اlxaji bilaa xajka loo qoondeeyey oo shawaal iyo dilqicda iyo tobanka dilxija xirato weyaan sunada marka laga hadla waa ariiqa nabigeena sal la slam sunadii istixbaabkeed ma ahan sunadii istixbaabkeed ma ahan weyaan waxaa soo saaray ibn khusayma fii saxiixi iyo xaakim fii mustadrakihi imaam madahab wuxuu le ala sharima ala shari buhari wamuslim ala shari bukhaari wa muslim abu daawuud ayaa wuxuu soo saaray marfuucan inuu nabigeen yihi sal slm waqata daata cirqin liahli ciraaq waqata daata cirqin liahli ciraaq abu daawuud ayaa soo saaray horaan waxaan u yidhi aan filayaa tirmidi may tirmidi ma ahna waa abu daawuud raximah llahu raxmatan waasica ee soo saaray inuu nabigeena sal slm mxuu aha u qondeeyey u calaameeyey u asteeyey daata cirqi ree ahli ciraaq sidaa weeyaan baabu libaasi lmuxrimi qofka muxrimka oo xajka xirana dharkuu xirana ayuu baabkan u baab yahay wamaa yubaaxu lahu ficluhu inuu sameeyo waxyaabaha loo ogolyahay qofka xaajiga ya dharkuu xirana waa dharke ma sarwaala ma shaara ma sogsaana ma qufaazeyn iyo mxuu ahaa shareera hay maxaa u banaan sidoo kale waxyaabaha ficil ahaan inuu qabto loo ogoly maxaa ka mid a ah? ayuu baabkan ubaabay xadiku sagaal boqol toban iyo shanaad can abdillahi bn cumar radi allahu tacala anhuma ana rajulan ba qala wuxuu ya rasul rasuulka allow maa yalbasu muxuu xiran almuxrimu qofka muxrimka min ahiyaabi dhar xaggii muxuu ka xirani qaala rasul lah wuxu yiri sal l slem laa yalbasu ma xirta qofka xaajiga alqumuusa qamiisyaal ama shaarar ma xirto jamcu qamiisin weeyaan wala alcamaa'ima cimaamadna ma duubta wala saraawiilaat sarwaalana ma xirto wala albaraanisa dharka madaxa iyo koofida iyo isku talan yihiin oo hadda kootiyada qaarkood iyo jaakeedyada qaarkood iyo dharkan ay qolyahan walaalaheen reer maqhrib morocco iyo tunis iyo aljeria iyo dharkaan ay xirtaano khamiiska koofida wato burnuska ka ayaa la yidhahdaa weeyaan walal khifaafa qofkana eh, ma xirto qofka xajka eh, xirana iyo muxrimka ah ama xiran ilaa axadun qof inuu yahay oo laa yajidu aana helayn naclayn laba kabood heli karin falyalbas xirto khufayn laba khufaa xirto walyaqطaxumaa ha ka jara asfala min alkacbayni labada hanqow ka yara hoose wixii ka koreeya ha ka jaro weeyaan talbas waa xiiranayna min athiyaabi dharka shayan shay masahu uu taabtay azacfraanu zacfraan uu taabtay aw warsun ama huruud iyo zacfraan iyo wax la taabsiiyey la ranjiyeeyey yuusan qofka xiran ayuu nabigan cadayna sal l slem bukhaari ee soo saariyo muslim xadiidkaa xadiidkan marka nabigeena waxaa la weydiye sal l slem qofka muxrimka muxuu xiran karaa wuu xiran kara aad ba u badan lama koobi karo laakiin waxyaabahan loo ogoleen baa kooban sidaa darteed nabigeena sal slm qofka saailka weydiiyey su-aashu weydiiyey wixii aad qaban kara iyo wixii loo baahnaa ayuu nabigan u sheegay inta aan la ogoleen u sheegay laakiin wixii ka soo haray waa masmuux weeyaan aad bay u badan yihiin lama koobi karo sidaa ayuu nabigeena sameyey sal allah alay waslem haaliban nabigeena waxyaabaha lagu yaqaano axaadiistiisa waxaa ka ah qofka markuu wax weydiiya meeshii dan ay ugu jirta ayuu nabigeena aadiya sala alayhi waaalihi wasalem nin baa weydiiyey mata saaca saacadda gormay dhecaysaa nabigeen wuxuu weydiinaya maxaa u diyaarsatay saacadda muxuu ah maxaa u diyaarsatay markaasuu leeyahay ilaahay ilaahay subxana wa tacala jacaylkiisa rasuulkiisa markaasaa nabigeen uu ammaana sal allah alay slam isaga leeyahay wax aad u fiican baad muxuu sheegtay oo kamaa qaala sal alla alay wa fii riwaayati lbukhari riwaayad muxuu ah bukhaari uu leeyahay walaa tantaqibu yaynan indha shareeranin almaratu haweeneydi almuxrimatu muxrimadda ah walaa talbasu ma xirato tantaqibu niqaab ma xirato almaratu haweeneydii almuxrimatu ee muxrimka ah indha shareen ma xirato walaa talbasu ma xirata alqufaazayn sogsaanta gacmaha la geliyana ma xirto qufaazayinkana ma xirata ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam dumarka marka maxay samaynayaan ajaanibta ilan wejiga inuu cawro yahay inuusan cawro ahayn waad garanaysaan oo masale khilaafi ah ilaa zamankeena saxaabada nabigeena sal l slm ilaa aimmadii ilaa muxamed waqtigan la joogo iyo xataa aimmada waqtigan joogta alsheekh albani caleyh raxmat ullah iyo aimada mxuu ahaa eh, xarameynka sida sheekh bin baaz iyo ibn cuthaymiin raximahum allah jamiican ayaa xataa isku hay sheekh alalbani caleyh raxmat ullah wejigii inuusan cawro ahayn kitaab intaa leeg ka alifay kitaab intaa leeg ayuu ka alifay raggii mxuu ahaa kalena inuu mxuu ahaa sheekh albani khaldan yahy oo sax ay ahayna ayagana kitubo intaa leeg ay ka alifeen marka masale iska khilaafi weeyaanoo min zaman salafki ilaa hadda ahayd calcumuum marka dadka marka qaba inay wejiga dumarka cawro tahay inay wejiga dumarka cawro tahay maxay samaynaysaa maxay samaynayaan waxay samaynayaan caaisho ayaa samayn jirtay hab cajaa'ib badan maxay ahayd waxay leedahay markii xajka aan oo dad socda ayna soo maraan mara muxuu ahaa eh, garbasaarti waxay noqotoba ayaan madaxa intaan muxuu kor saarna ayaan soo daysan jirnay markayna gudbaanna waan faydi jirnay markayna gudbaanna waan faydi jirnay saas ay leedahay radia allahu marka qofka markaa muxrimadda ah oo wejigeed inay asturata rabto wayaxiqu laha dalika saas ayaana runtii qolya hadda la wejiga dumarka waa cawro lah waxay aad u daliishanayaan qofka xaggee laga eega quruxdiisa quruxdaradiisa xaggee laga eegaa waxaa laga eegaa muxuu ahaa qofka quwadiisa iyo waxyaabahaas haaliban wejigaa laga eegaa sooma marka meel in la astura ku haboon ay leeyihiin wadaadkana waxaa weeyaan eh, sheekh eh, albani iyo ragga muxuu aha ka horeyba ayagana hilfay u taagayaan calcumuum waa masale iska khilaafi oo haddii aad intuu dhacdana dhib ma lahan haddii adankaa u dhacdana dhib ma lahan waa masaaisha aanan laisku bidcaynin waa masaaisha aanan laisku jaa'ifaynin waa masaaisha qofka aanan fisqi iyo xumaan laiskugu xukumin gabadha haddii marka ay xijaabkeeda kaleo sidiisa ay u xirato wejigeedan u bannaan yahay wax dhibaato ah oy leeda ma lahan wax dhibaato leeda ma lahan haddii ay niqaabatana waaba kasii fiican alxamdu lilah rabbi alcaalamiin marka waa ka marka maxay samaynaysaa gabadhii marka niqaabka rabtay waxay samaynaysaa maro marada ay wadatay la nooca ama ka duwan ay madaxa saaranaysa kadibna waxaa weyaan laakiin midkan waxaa la diidayaa loo talay habka indhihii loo talay waad aragteen oo niqaabka ka ayaa la diidaya lakiin maradaas si ay samayn jirtay wahada fi saxiix caaisha waxay samayn jirtay fi saxiixayn bukhari muslim ayuu ku yeela arrinka asaga marka koray ka soo daynaysaa saasay ku soconaysaa laakiin meesha waxaa yeela de ragba maba faaruqayaan daa'iman marka waa iska awr muxuu awr raaracaya awr raaracaya oo sidaasay sidaasay sidaa u wadanaysaa weeyaan waalcilmu cinda allahi caza wajal nacam xadiidku sagaal boqol toban iyo lixaad n cabaas radi alahu taala anuma qal bdulahi bn cabaas samictu nabiya nabigana ka maqlay sal slm yakhtubu isagoo khudbayni bicarafaat carafa nabigeena isagoo taagan calayhi salaatu wasalaam isagoo khudbayni ayaan maqlay ayuu leey cbdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabiy sal alla alay slm xabru lumma wa turjumaan qur'aan nabigeena muxuu leeyahay ama muxuu yidhi calayhi salaatu man lam yajid inaclayn laba kabood qofkii aanan heli karin xaalad adagaa lagu jiray saxaabada nabigeena sal slm mararka qaar kaba ma heli jirin falyalbasa xirto alkhufayn labada khufaa xirto khufaynka eh, waxaa weeyaan waa eh, kabaha wax yaro noocooda ah oo sogos adi adag weyaan sogos aad u adag ama magad wax laga sameeyo waman lam yajid qofkaan helaynin isaaran hoosgunti aan helaynina falyalbis saraawiila sarwaalaha xirta lmuxrimi qofka muxrimka qofka haduuba macuusba lahayn aduucafwan aduuba go heli karin muxuu samaynaya ood buuma yar haysto kaasubuu iska xirani haduuba qofuu ka ateli karin lacaguu ku heli karin muxuuha usan gadan karin marka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha fataquu llaha ma staactum weyaan waaya buhari muslim adi soo saaray baabu aliqtisaal muxrimi qofka muxrimka ah inuu qabaysto ma loo ogolya mise looma ogola loo ogolya inuu qabaysto laakiin waa inaad iska ilaaliso inay timihii ruqruqaan oy timihii daataan qofka iska ilaaliyo weyaan xadii kun sagaal boqol toban iyo todobaad can cabdillahi bn xuneyn waxaa laga wariyey raximah llah ana iyo wlmisr ibnu khrama radia allahu canhuma labadaa saxaabi ikhtalafaa waxay isku khilaafeen bilabwa meesha abwa la yihahdo waa meel maka iyo madiina la sheegaa inay um, um nabiyi sal alla alay slam ay ku geeriyootay fa qaala cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi yaqsilu almuxrimu qofka muxrimku wuxuu dhaqayaa ra'sahu madaxiisuu dhaqan karaa saas yaa dhihi waxaa dhihi cabdullahi bnu cabaas radia allahu wa qaala misr ibnu mukhrama misr ibnu mukhrama ayaa wuxuu radi allahu ta arda laa yaqsi lmuxrimu ra'sahu qofka muxrimka madaxiisa ma dhaqaayo fa arsalanii cabdulaahi ibnu cabaas ilaa abi ayuub alansaari saxaabigaas marka culamadii saxaabada ka mid doona labadaba kadaweyn ayuu markuu ii diray ayuu leey abdullahi bn xunayn ayaa loo diray fa wajadtu an hal yaktasir isagoo qabaysani bayna alqarnayni ceelka labadiis karkaar dhexdooda isagoo ku aadanoo qabaysanoo biyo loo soo dari oo saa u isagoo lagu asturi bihawbin mara mara ayaa saa loo dah ayaa loo xirayo marka halkaas ku qabaysanaya waaya qarnaynka hoos ka eega wuxuu ku leeyahay huma alkhashabatan alqaa'imataani calaa ra'si albir waa labada muxuu ahaa tiir oo wadaanta inta geed saa looga muxuu ahaa gudba ama dadbo kadibna wadaanta lagu xira ka ayaa waxaa la yihahdaa alqarnaan markii isagoo dhankaa ka jiro oo ceelkii biyaha looga soo dari oo waxa weya qabaysani ayaan u tagay weyaan ayaan tagay fa ahay fa wajadtu waxaan la kulmay yaqhtasilu isagoo qabaysani bayn alqarnayni labada muxuu ahaa karkaar ama labada tiir oo ceelka isagoo mxuu ahaa agtooda ku qabaysan ayaan la kulmay wa huwa isagan yusaru lagu asturi bihawbin mara fasallamtu caleyhi waan salaamay fa qala man hada warwaaki qofkaa kana ila hadli oo islaami waa kee faqultu waxaan idhi ana aniga cabdullahi bnu xunayn ayaana weyaan arsalnii ilayka cabdullahi bnu cabbaas ayaa isoo diray as'aluka inaan ku weydiiyo kayfa sideeba kaana rasuul rasuulka allah sal slam yaqsilu mid dhaqo ra'sahu madaxiisa wahuwa muxrimun isagoo muxrima inaan soo weydiiye ayaa nabiga ayaad iisoo diray cabdullahi bni cabbaas radia allahu tacala canhuma fa wadaca abuu ayuub abuu ayuub wuxuu saaray yadahu gacantiisa calaa thawbi marada ayuu saa u saaray saa oo dadbanayd ayuu saa u saaray hoos ayuu u yara dhigay xataa bada ilaa uu u muuqda lii aniga rasuhu madaxiisa uma qaala wuxuu insaani qof wayasubu calayhi biyo ugu shubaayey oo qof koleyba xaaskiis inay taa dhici karto oo mxuua qof amaba canug yar oo mxua isaga u dhalay iyo wlamid inuu yaha laga yaaba yasubu calayhi amaba de xataa hoos inuu dharka xirnaya laga yaaba inuu dharka xirnaya laga yaaba wallahu aclam usbub biyaha igu shub ama biyaha ku shub fasaba calaa rasihi madaxiisu ku shubay uma xaraka wuxuu dhaqaajiyey rasahu madaxiisa biyadayhi labadiis gacmood ayuu ku dhaqdhaqaajiyey faaqbala bihima mxuu ahaa labada gacmood ayuu marka la soo qaabilay saas waadbara saasu marka ku lahaa wa qala wuxu haakada sidaan ayaan raaytu arkay ra'aytuhu aan arkay sala allahu calayhi waali waslm nabigeenna calayhi salatu slaam yafcalu isagoo fari ayaan arkay weeyaan yacni ficil ahaan ugu muujiyey marka qofka xaajiga ah oo muxrimka ah wuu qabaysan karaa wax dhibaatana ma lahan laakiin hal shay in laga taxdiro waa laga maarmaan markaad qabaysanayso ama maqaayadaha aad gelayso ood muxuua cunno cunayso saabuun iska ilaali cadarla maxaa yeelay shaambooninka cadra ay wada leeyihiin saabuunada meelaha weji dhaqaya lama aragteenoo muxuu ahaa iyo waxyaabahan lagu dhaqdo gacmaha cunada marka la cunay iyo marka cunada la cuni rabo iyo meelahaasoo dhan waa wada muxua mucadar weyaan wax wada cadaraysan wa marka qofka inuu hawlaha iska dhowro waa laga maarmaan saabuunna waxaa jira qofka markuu xagga taga aad iibsan karta halkaa ata waa laga helaa farmashooyinkan iyo meelahan kul laga hela ayaama xajka waa lasoo doobaa kuwaasaa iska qaadanaysaa waa muxuu aha bahal aanan haba yaraata caraf lahayn wasaqdana kaa kala tuurayso sidaa weyaan waay waa iska wadaynaa ilaa muxuu xilliga laga gaaro aadaanka aqibna wasracayna insha allah taala baabu mudaawaati almuxrim caynay baabu mudaawaati baabu mudaawaati almuxrimi qofka muxrimka daweyn u daweeya caynahu indhihiisa hadduu qofka muxrimka ah xanuunsado indhihiis u daweynaya dhibaato ma laha uu isdaweyni karaa kun sagaal boqol ibn wahbin waxaa lg raimahullah qaal wuxuu yidhi kharajnaa maca abaani ibni cumaan abaan ibni cumaan ayaan la baxnay xataa idaa kunaa ilaa aan ka ahano xataa idaa kunaa ilaa goor aan ka ahano bimalalin meel malal la yidhaahdo waa makaanun calaa mayla min almadiina ishtakaa cumar ibnu cubaydillaah caynayhi ninkaas ayaa labad indhood ka sheegtay indhabug i wax ku dhacayba falamaa kunaa goortaan ahnay birawxa meesha rawxa la yihahda ishtada waxaa darnaaday wajacuhu xanuunkiisa ayaa darnaaday fa arsala ilaa amaan ibnu cumaan ayuu u diray yasalu isagoo weydiinay amaan cumaan culimada wuxuu ka mid ahaa raggi taabiciintaha fa arsala ilayhi wuxuu u diray an admidhumaa waxaad ku dharoobtaa ood saartaa bisabiri sibir sibirka ataqaanina caadigaha war iska ilaaliya indhaha aan la beelin waxaa weeya waxaa laga yaabaa qofka markuu xadiid ku arko inuu markiib intuu la boodo kadib isku dharoob wixii waa in la hubiyo miqdaarka la saarayay nacam hadda xabad sawdada waa dawo nabigeen ayaa sheegay sal la alay slam malabki waa dawo nabiga ayaa sheegay alai sl slam qabla dalika qur-anka ayaa lagu sheegay yakhruju min butuuniha sharaabu mukhtalifu alwaanuhu haddii laba litiro mar ba ad isku dhufata ka warrama waxaa laga yaba mesha inaadan dhaafin kow tira marka waxaa weeyaan daawoodhinkan kitaabkii sunnaha lagu sheegay daawoodhinkina iyo sunnadiina yaan la makrinin oon la dhihin waxaasaan sameeyo waxa wey waan kusii xanuunsaday yacni naftan yaan la halligin ee qofka sidii habkii loo isticmaal waa in la yaqaan waa in la yaqaano weyaan hadda xabad sawda saliideed oo kale in indhaha lagu shubtay ka warraba dad baa indhaha ku shubtay dad baa dhagaa ku shubtay o dhagaa ku beelay marka waxaa weeyaan qofku waa inuu ogaado habka loo isticmaali shaki ma lahan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa saa weyaan lakin waa inaad ogaato habka loo isticmaala iyo qadarka laga isticmaala iyo xilliga la isticmaala iyo cidda isticmaali karta iyo xanuunada ay u kala daawo yihin wax waa inaad ogaato qofka u ogaado weyaan marka waxyaabahaas waa aad runtii aad bay muhiim u tahay inaan lagu degdegin adilada wii lagu arka nacam nusadiq laakiin waa inaad maqaadiirtii iyo habka loo isticmaali lo ogaado hadda banadol tusaalahaan soo madaxa daawo maaha haddii hal kartoono banadol aad ku dhufata nafta dhulkeedaad kullicina laga yaabaa markiiba kaw aad tidhahdo dadkaan isdili marateen oo sunta iyo bada cabo kaniino badanay cabaan hal mar way ku dhimanayaan kaw marka baabkaas marka aad in loo ogaado wa oonaan lagu degdeg weliba sibirka waa taqaana khatar wa fa arsala ilayhi wuxuu diray an admidhumaa waxaad ku dharobta ood saartaa ama ku shubtaa bisabri sibir waina cumaana faina cumaana maxaa yeeley faina cumaan sayd cumaan radia allahu ta an xadaa wuxuu ka sheegay can rasul rasulka sal l slm fi rajuli ninka ida shtakaa caynayhi labada indhood buu ka sheegta wa huwa muxrim isagoo muxrim ah damadahumaa bisabri sibir ayuu muxuu aha ku shuba saas ayuu muxuu ahaa nabigeena ka soo sheegay sala allahu calayhi waali waslm imam muslim xadii soo saaray marka sibirkaas ayaa lagu daweyn karaa iyo muxuu aha dawo muhimadda marka maxay tahay indhihii in la daweyn karo oo qofka muxrimka aan la dhehaynin maadaama muxrim tahay indhahaada daweynin aan la dhehaynin ayaa laga qaadana weyaan baabu ishtiraadi almuxrimi qofka muxrimka ah inuu shardi xirto altaxallula inuu xalaal noqdo ood xajkii iska buriyo ama ka baxa bicudrin cudur hadduu muxuu ku dhaca inaad markaad xihana aad ilaahayow haddii si ay ugu dhacda xajkayga halkaas ayuu muxuu ahaan ku xalaal noqday ama xajka halkaasaan ugu baxay inuu markuu xihanaaba u dhaha inay banaan tahay aduu qofka ka baqa xanuun amaba uu xanuunsan yahay amaba cilad ka baqa ayuu baabkan u baabiye weyan xadid kun sagaal boqol toban iyo sagaalaad can caaishata waxaa qalat waxay tir dakhala rasuullah nabiga ayaa soo galay calaa dubacata binti zubayr gabadhaas binti cabdilmualib weeyaan binti cami nabiy sal allah alay slam nabiga calayhi slat adeerkiis ayaa dhalay dubaca binti zubayr ibni cabdilmualib weeyaan ibni cabdilmualib faqaala wuxuu ku yidhi lacalaki waxaa laga yaabaa aradti lxaj inaad xaj doonaysa ayaa laga yaaba mise xaj miyaa doonaysa oo kale weeyaan qaalat waxay tii wallahi baan ku dhaartay laa ajidunii isma arko ama ima muuqata ilaa wajactan mid xanuunsan inaan ah mooyane yani calaamadaha ii muuqda inaan bukan doonaa ii muuqata weyaan faqaala wuxuu ku yidhi xuji xaj washtaritii sharti xiro quli waxaa tirad markaa xirnaysa allaahuma allahyow maxillii makaanu xalaaladkayga iyo meesha xalaal ku noqoni oon xajka ugu bixi xayu xabastanii meeshaad igu xabisto oo xanuunka aad mxuu ahaa igu soo dejiso oon ku xanuunsada halka ayaan xalaal ku noqonayaa saas shardigaa xiro ayuu nabigen yidhi sal slm wa kaanat waxay taxta almiqdaad ibn aswad ninkaas saxaabiga jaliilka ayaa mxuu aha xaas ay u ahayd imaam bukhari muslim ayaa soo saaray baabu ixraam nufasaai haweeneyda nifaaska qabto oo umashay say u xiranaysa ewal xaaidi qofka iyo haweeneyda xaydka qabto xilligaa xiranaysayb waxaa way xayd baa ku dhacay miska joogaysa oo sanadda may sugaysa maya way xiranaysaa laakiin Eh, waxay samaynaysa xadidka noo sheega weya xadidku sagaal boqol iy labaatanaad can abi bakrin sidiq xalw radi allahu ta ardaha anahu abu bakrin sidiq kharaja wuu baxay xaajan isagoo xaaji ah maca rasuulilah nabiga alla la xajina sal l slm wa xajat lwidaaciun xajat lwidaac wa macahu nabiga waxaa la jiray iyo muxuu ah ninka la yihahdo abuubakarba imraatuhu wa macahu waxaa la jiray abubakar imraatuhu haweeneydiisa asmaa bintu cubays alkhacamiya gabadhaas reer khacam ahayd radi allahu ta ardaaha saxaabiyada jaliilka ah falamaa goortii kaanuu ahaadeen bidii alxulayfa dulxulayfa oo mawaaqiidii nabigan uu noo sheegay sal alla lay slm ree madiina inuu u jideeyey markii la jooga waladat asma asma waxay dhashay muxamed ibna abi bakr cabdiraxmaan ninkii mxuu ahaa eh, muxamed ibn abibakr ayay dhashay weyaan maxamed ibn abibakr sidiq weyaan radi allah ta arda nacam cabdiraxmaan waa wiilkiisi maxamed wiilkiisi weyaan mxuu aha dhowr jeer aan soo marnay ayaamihii aan soo dhaafnay faata abu bakrin abu bakr wuxuu u tagay annabiya nabigan u tagay sal slam fa ahbaru arrinka ayuu u sheegay fa amara rasul nabiga al wuxuu faray an yamuraha inuu fara an takhtasila inay qabaysato uma tuhilla ay ku dhawaaqdo bilxaji xaj wa tasnaca ay samaysa maa yasnacu naasu dadku waxay samaynayaan ay samayso talbiyadii iyo wixii lala imaanay ilaa anaha laakiin anaha laa tatuufu bilbeyti beytka ma dawaafaysa way ilaa ay xalaal ka noqoto saas ayuu nabiga amar ku bixi sala allahu calayhi waaalih wasalam hada wallahu aclam wsal allah sl